بمجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتغني يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وغرة اعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa darsigeeni labaad ee matn abi shujaac ama almukhtasar ama alghaayatu waltaqriib inta waa la yidhaahdaa baabu faslun fi muujibaati algusli xaggaas ka bilaabaynaa soo maa fasalkani wuxuu fasal u yahay fii muujibaati algusli waxyaabihii qubayska waajibinayey waxyaabihii waaya usli horta maxaa la yidhaahdaa usli waxaa la yidhaahdaa saylaanu lmaai calaa jamiici lbadani biniyatin makhsuusa lmaa biyaha in la mariyo biyuhu inay maraan calaa jamiici albadani jirka oo idil inay biyuhu maraan biniyatin makhsuusa ayadoo la niyeysanayo niyo gaara ah niyo gaara ah ayadoo ay jidho marka waa saylaanulmaa'i calaa jamiici albadani hee biniyatin makhsuusa niyad gaar ah waaya waxyaabaha qubayska waajibuu sheekhu bilaa wuxu yihi waaladii midka yuujibu algusla qubayska waajibiyaa sitatu ashyaa lix shay mid ka mida weeye lix shay midkoodba qubeyska waajibinaya halaaatun saddexi saddex lixdaa ka mid ah yashtariku fiihaa waxaa wadaaga alrijaalu raggii iyo walnisaau dumarkii rag iyo dumarba wa wadaagaan saddexdan hore wahiya waxa weye saddexdii iltiqaa'u alkhitaanayni labadii cawro ay gudnaa inay kulmaan labadii khitaanayn waa labadii cawr ee gudnaa khitaan waa gudnaa qofka in la gudo khitaan baa la dhahaa marka labadii cawre ee gudnaa inay kulmaan yacni hawshii in xaggaas ragga dumar wixii ka dhexdhici jiray oo galma iyo wixii la halmaalay ahayd inay timaado baa laga wadaa iltiqaau lkhitaanayn labo wa inzaalu lmaniyi wa inzaal soo bixid inay soo baxdo almaniyi biyihii taranku inay soo baxaan shahwadii inay soo baxdo ayaduona qubays bay waajibisaa walmowtu geeridiina qubays bay waajibisaa qofkii dhintay baa laga hadlayaa in la dhaqo qubays baa u waajibiya waa fahamta soomaa saddexdaa marka rag iyo dumar waa ku jiraan rag dumar dumarba baa laga rabaa haddii ku timaado wa halaatatun saddexna takhtasu waxaa la gaaraa bihaa halaatadaas annisaau dumarka gaar u saddexda wahiya saddexda dumarku leeyihiin waa kuwee alxaydu dhiiggii xaydka ahaa waa dhiigga qofta dumarka ah sida billaha ugu dhaca tilmaamayana qoftaas inay tahay qof caafimaad qabto oo kaleeto calaa sabiili sixa baa la dhahaa xayd buuya marka waa xaylkii wanifaasu dhiiggii dhalmada qoftu markaa hooyadu marka ay dhasho dhalidaa kadib dhiigga socda oo muddada qaata nifaas baa la yidhaahdaa dhiigga dhalmada baa la dhahaa soomaaliga walwilaadatu iyo dhalmadii laftigeedii in qoftii dumarka ahayd wax dhasho waxa ay dhalaysaa ma ilmo caadi ha ahaado amase cad hilib ha ka soo dhaco amase magaranaysaa xinjir ha ka soo dhacdo wixii la halmaala wilaada weeye warkaa waa ku dhacay soomaa a marka dee nifaas hadduusan ka dambeyn baa laga hadlayaa wax dhiig oo ka dambeeya oo nifaas oo dhiiga dhalmada haddaysan jirin dhalidaa laftigeeda ayaa maxay tahay qubayska waajibinaysa warkaa waa ku dhacay soomaa marka farqi baa udhexeeya nifaas hadduu ka dambeeyo dee qubays lagama rabaa hadda ilaa nifaaska uu dhammaado dhiigaa dhalmada uu dhammaado laakiinse dhiig nifaas hadduusa jirin oo dhalmo keliya ee dhacday dhalmadaas wilaayada laftigeeda maxaan leenahay baa qubeyska waajibinaysa lixdaas ayaa maxaan leenahay markaa qubeyska waajibisa lixdaa mid ka mida qofkii laga helo waxaan leenahay qubays baa kugu waajibay qubays baa kugu waajibay ayib lixdii mid ka mid a qofkii heshay qubays buu isu diyaariyey maxaa laga rabaa faslun fii faraa'id algusli qubayskii la qubaysanayey arkaantiisi faraa'id arkaan baa laga wadaa arkaantii qubayska iyo wa sunanihi sunnooyinkii qubeyska layska rabay sunnooyinkii qubeyska la yska rabayo iyo arkaantii qubeyska la rabay waaya horey maxaan usoo dhiganay qofta marka qofkii magaranaysaa waxyaabihii qubayska waajibinaya ay ku yimaadeen waxyaaba xaaraanka ah baa jiray soo maa yaa soo dhiganay kitaabka horaa kusoo dhiganay saa la socda wa faraa'id algusli arkaanta qubaysku halaathatu ashyaa waa saddex shay saddex arrimood baa markii la qubaysanayo la iska rabaa in la dhammaystiro kitaabtii hore maxay ahaayeen faraa'id qusli intay ahayd laabo <laughs> shiikhu mid buu ku daray waa faahfaahin doonaa kow anniyatu qofkii inuu niyadii la yimaado qofkii inuu la yimaado niyadii oo muxuu niyeysanayaa haddii janaaba ku dhacday inuu janaabadiisa koryeelayo uu niyeysanaya qalbigu ku qabsanayaa qubeyskii waajibka ahaa inuu qubeysanayo buu qalbiga ku qabsanayaa qoftii dumarkaas hadday xayd ku dhacay xaydkii inay iska koryeelayso iska daahiranayso ayay qalbada ku qabsanaysaa niyadaasoo kalaa la yska rabaa o wa isaalatu lnajaasati najaasadii in layska suuliyo layska dhoqo in kaanad hadday najaasadu ku taallay calaa badanihi jirkiisi qofka jirkiisi hadday najaasa ku taallay yaah najaasadaas intaan qubayskii waajibkaa loo tegin in la iska dhaqo ayaa tiirka labaad ah waaya najaasada inta u qaybinay markaan kitaabta hore soo marinay labo najaaso xukmiye oh, ah oo aan la arkayn laakiinse meesha hee ku taallay soo maa iyo najaaso hee cayniye ah oo oh, isha lagu arkayo cayniyada marka waxa weeye ama midab bee leedahay ama ur bee leedahay ama tacmi bee leedahay sida culimo fuqaduhu sheegeen xukmiyaduna saddexdaa midna maleh laakiinse waxay ogtahay meesha inay najaaso ku taalay kaadi baa meeshii martay meeshii kaadiduu martay kaadidii waa qallashay waxba loogama jeedo xukumiyaa la dhahaa maxaa yeelay wax ka muuqda meesha lakiinse waxaa ogta meesha inay kaadii ku taallo xukunkeedii jooga muuqaalkeedaa meesha ka tegey taas wey xukmiyadu shiikhu marka wuxuu ku yidhi nijaasadii ku taalay qofka intuusan janaabada iska dhaqin uka qubaysan waa inuu iska dhaqaa najaasadii najaasadii marka labaa u hadday tahay najaasadu mid tii cayniga oo loo jeeday yaah wasakhdii caaliga ahayd najaasadii caaliga ahayd loo jeeday qaanjeertu najaasa miya yaah maya iska jira najaasada caadiga ahayd oo cayniga ahayd oo ishu qabanaysa hadday tahay taa in la iska dhaqo weya ayada markaa waa ku dhacay soo maa yaah najaasa cayniya amaa hadday tahay tii xukmiyada ahayd oo aan loo jeedin meeshii najaasa inay ku taallo laakiinse ku filnayd in biyo la mariyo markaas ayada waxaan leenahay madhabka sida xooga badanna ah in qofkii qubeyskii u qubeysanayo qubayskaasaa ku filnaanaya najaasada xukmiyada haddii xaggaas kaadi kaga taalay kaadidina ay qalashay waa fahamta soo maah wax muuqaaloo kaadidii leedahay aan la arag hadhow waxaan leenahay hal qubayskii waajibkahaa aa qubaysanaysay ayaa ku filnaanaya inuu sii dhaqo dhaqniin gaara loogama baahna ayada warkan waa ku dhacay soo maa waa najaasadee waa tee xukmiyadii weeye waa tii muuqaalkeeda aan loo jeedin amaa tii muuqaalkeeda loo jeeday ayada waa in hee la suuliyo weeye intaan la qubaysan warkaama ku dhacay marka waxay isugu soo aruuraysaa mas'aladu arkaanta qubaysku inay laba tahay waa fahamti soo maahayn arkaantu inay tahay niyadii iyo tan soo socoto ah wa iisaalu lmaa'i biyihii in la gaarsiiyo ilaa jamiici shacri tin oo idil iyo walbasharati jir oo idil wa iisaalulmaa'i biyihii in la gaarsiiyo ilaa jamiici shacri tin oo idil tintii oo dhan iyo walbasharati jirkii oo dhan in la gaarsiiyo weeye intaasaa layska rabaa tii najaasada ahaydna waa soo tilmaamnay haddii xukmiyo tahay qubayskii aa qubaysanaysay ayaa hee sii dhaqaya uma baahnin inaad si gaara u dhaqdid warka waa ku dhacay soomaa hadday tahay tii loo jeedana waa inaad hee aada iska dhaqdaa markaa waa inaad iska dhaqdaa waaya qofkii marka shiikhu wuxuu ka hadlay si guud buu u hadlay maxaa rukniya buu ka hadlay kitaabkii hore oo safiinaha salaadka waxaan kusoo dhiganay ayadoo faahfaahsan soo maahayn markii waajibka laga soo tago ayadoo qubeyskii la faahfaahinaya baan soo dhigna in marka hore soo weysaysto bismi soo dheho waa sunaantii qayb kamid baa imaan doontaa wa sunanuhu khamsatu ashyaa sunooyinka qubeysku waa shan shay atasmiyatu bismillah in la yidhaahdo markii la qubaysanayo waalwuduu'u qablahu iyo wayse ka horaysa qubayska in la yimaado intaadan qubaysan marka qofku istinjoodo in uu weyse la yimaado weysadaasna wuxuu niyeysanayaa sida caadiga ahayd loo niyeysan jiray rafcul xadad buu waa sunne hadduusan weyse la imaan arkaanta maxaa ku fiiri markii rag leeyaha rugni yacni waxa weeye intaas keliya haddaad samaysid qoys waa ka ansaxay marka qofka hadduu weysaysto waa sunno u kordhayo ajar uu ka helayo hadduusan weysaysan laakiinse maxaan leenahay weysadii xaggee bay ku jidhaa qubeyskii baa la socotaa warka baa ku dhacay soomaa qofku ma qubayskii janaabadatuu qubaysanayo waxa weye saa uusan la imaan intuu istinjoodo uu qubeyska caadiga aha qubaysto isagoo niyeystay qubayskii janaabada inuu yahay tusaale ahaan ama kii xaydka inay tahay ama wixii la halmaalay maxaan leenahay weesadana way ku hoos jirtaa uma baahni inaa hee inaa weysto uma baahni laakiin sunnooyinka qubeyska waxaa ka mid ah aad tasmiya inaa bismilla tiraahdid kadibna hee wa wuduu alwuduu qablahu weeso qubeeskii ka horeysa inaa la timaadid waa sunne ayib wa lyadi gacantii inuu mariyo cala aljasadi jirkii inuu gacantii mariyo oo gacanta jirka gacanta jirka uu ku dhaqo ayadana waa sunne waalmuwaalaatu inuu xiriiriyo qubeyskii ayadana waa sunne wa taqdiimu lyumna dhinacii midigta ahaa inuu ka hormariyo cala lyusra dhinacii bidixda ahaa iyaduna waa sunne oo inuu dhaqo midigtii horay iyo gadaalba midigtii qof muuse u taagan yahay qeybtiisa midigta ah madaxu kuma jiro madaxa wixii kasoo hara midig la xisaabinaya warka ku dhacay soo midigtii qeybtan ahayd iyo dhabarka intii midigta ahayd inuu dhaqo bidixda inuu dhaqo iyo qeybtii bidixda gadaale saa inuu u kala saaro ayaa sunnaa weeye waa sunne waaya marka shantaas keliya dee sunnaha qubaysku maaha way fara badan tahay ee shiikhu wuxuu kuugu sheegayaa bar shantaa xifdi wixii kitaab kale ugu tegtidna hee waa arki doontaaye kitaabka qeybintiisu maahan kulli inay intaa ku wada go-an tahay intaa shan wey lix wey ee macnaheedu waxa weeye hee intaa qabo oo dhakada ka qabo wixii ka dambeeya hee waa loo tegi doonaa baa laga wadaa faslun fil aqsaali almasnuunati qubeysyada sunnaha ah qubeysyada waajibka aan soo dhaafnay sooma ahayn qubaysyada waajibka qubayska janaabada kan qofka ma garanaysa qofkii dhintay kii xaydka kii nifaaska qubaysyada waajibka baa la dhahaa qubaysya sunnaa baa jira waaliqtisaalaatu qubaysyada almasnuunata ee sunnaha ah sabcata cashara qusin toddobiiyo toban qubays weeye toddobiiyo toban qubays ayaa maxay tahay qubays sunna ah qusluljumucati maalinka jimcada in loo qubaysto qofkii aadaya sunna u tahay qofkii gurigiisa iska fadhiya yaah sunna uma aha wal ciidayni labadii ciidood qubayskoodii ayaga qofkii jooga oo meesha lagu tukanaya aadaya iyo qofkii fadhinaya labadaba hee inuu qubaystaa sunna waa wal istisqaa roobdoontii markii la roobdoonayo in la qubaysto walkhusuufu dayax madoobaadkii in la qubaysto markii salaadeeda la tukanayo maxaa yeele bulshaa isku imaanaysa walkusuufu qorawalkusuufu qorax madoobaadkii in magaranaa salaadeedii loo qubaysto ayadana waa sunne khusuuf oo khaadana waa dayaxa kusuuf oo kaafana waxa weeye qoraxda weeye walghuslu in la qubaysto min ghaslilmayiti meydkii dhaqiddiisii in laga qubaysto qofkii meydka dhaqay yaa meydka in la dhaqaa asagu qubayskiisu xagee buu ku jiraa waajib buu ku jiraa qofkii asagu meydka dhaqay inuu qubaysto baa u sunno ah warkaa waa ku dhacay soomaa walkaafiri qubayskii qofkii gaalka ahaa idaa aslaama markuu soo islaamo qofkii gaalka ahaa yaa markuu soo islaamay inuu qubaysto waa u sunna iyaduna ha qofkiyo aan muslimin ha ku dhihin horta soo qubeyso soo daahiri khatar wey aduu saa ku dhinto adaa mas-uulkaa ah. maxaa yeele shay sunnaabaa u dirtay isagoo shay waajib u yaala soo maa marka qofku waa horta marka islaamaa kadib maxaan leenaa qubayso qubeyso oo qubeyskii garanaysaa ka qubayso wakaa wlmajnuuni kii waalnaa iyo walmuqmaa calayhi kii miir daboolmay idaa afaqa goortay soo kacaan ayaguna inay qubaystaan ayaa sunna ah weeye oo labadoodaasi waxay niyeysanayaan baa la yidhi inay janaabe isa koryeelayaan qubayskaas sunnaha ay qubaysanayaan waxay niyeysanayaan inay janaabo isa koryeelayaan maxaa yeelay waxaa dhici karta baa la yidhi lama hubo waxaa dhici karta dadka suuxay dadka inta badan inay inay janaaba ka timaadaa dhici kadha marka ayagu markay qubaysanayaan maxay niyeysanayaan janaaba inay ka qubeysanayaan waana qubeyskoodan qubeys sunnaa wey maaha mid waajiba marka waa ku dhacay soomaa walguslu iyo qubeyskiibaa sunnaa cinda alixraami markii xajkii la xiranayo markii xajkii hee ama cumradii la xiranayo in la qubaysto yani markaa soo xiranaysid garanaysaa markaa xajka cumrada xiranaysid inaad suuliga gashid oo qubeyskii xirashada aad qubeysatid yaa kadib dharkaaga caddaa aad xiratid kadibna aad ixraamato saasuu ula jeeda walidukhuuli makata maka gelideedii ayaduna ma garanaysaa in loo qubaysta ayaa sunna ah walilwuquufi bicarafata carafa istaagiddii la istaagayey yaah maalinka sagaalaad ee xajka carafa istaagiddii la istaagaya in loo qubaysta ayaa sunnaa walilmabiiti bimusdelifa musdelifa in lagu baryo musdelifa in lagu baryo yacni lagu dhaxo dhexiddii musdelifa musdelifa waa carafa iyo musdelifa iyo waa xajka markii lagu jiro meelaha la tago weeye waa fahamteen soomaa yaa meelaha la tago meelaha lagu baryo meelaha lagu soo cibaadaysto bay ka mid tahay xajkan ku gaari doonaa marka carafo istaageedii carafo waa la istaagaa lama seexdo ayada oo duhur kadib ilaa maqribka waa la istaagnaanayaa waa fahamta soomaa marka istaagaa in loo soo qubaysto waa sunne maxaa kaloo sunnaa buu ku yidhi walilmabiiti bimusdalifata musdelifahee baryadeedii yacnii in lagu baryo musdalife in loo soo qubaysto waa liramy aljimaari dhagax tuurkii athalaatha ee saddexda ahaana in loo soo qubaysto ayadana waa sunne yacni maalinka tobnaad markii laga reebo saddex maalmood ka dambaysaa xajka dhagax tuur la sameeyaa waa fahamtay soomaa ramyuljimaar baa la dhahaa marka kooyo tobanaad labiyo tobanaad iyo saddex tobanaad saddexi tobanaad saddexdaad maalmood oo dadka magaalooyinka la jooga ee u yaqaanaan ayaa mutashriiqa soo garamaysaan maanta markii aad ciidkii aad ciiday carafa aad ciiddii carafa aad ciiday saddexdii maalmood ku xigta soo wax lama qalan karo neefka lama qalo saddex maalmood waxa loo yaqaana ayaa mutashriiq xajka markii la joogana saddex maalmood waxaa la qabtaa dhagax tuur baa lasoo sameeyaa dhagax baa lasoo tuuraayo shaqooyinka xajka ka mid tahay dhagax tuur marka dhagaxtuurkii tuurkii qofku markuu rabo inuu dhagax tuurkii aado oo soo dhagax tuuro jimaarkii eh, meeshii lagu dhagaxtuurayay inuu usii qubaysto ayaa sunnaa marka jimaari halaata waa saddex marka walidawaafi dawaafkiina ma garanaysaa la dawaafayey kacbada in loo qubaysto ayaa sunnaa walisacyi bayna safa walmarwa safa iyo marwa yaah sacyigoodii iyo dhex orodkoodii la dhex ordayey in loo qubaysta ayaa sunna ah ilan safay mar meel yar maaha <laughs> meel lagu jabayo wey aad bay u kala fog yihiin walidukhuuli madiinati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam magaaladii nebiga gelideedana in loo qubaysta waayo marka toddobiyo tobankaasba waa toddobiyo toban sunna ah kuwo kaloo ka badan waa jiri karayaan ayib marka mid kasta qubeyskeeda ayaduu niyeysanayaa carafa markuu rabo inuu qubaysto wuxuu niyeysanayaa qubayskii carafa aan ku istaagi lahaa buu niyeys maskaxda ku qabsanayaa markuu raba inuu dhagax tuurkii sameeyo qubeyskii aan qubaysanay inaan soo dhagaxtuuro ilaa markii laga soo reebaan nidhi hee toddobiyo tobankaa hadda aan sheegay mid kasta wuxuu niys markuu qubaysanayo wuxuu niyeysanayaa shaqadaa u taalla roobdoon buu niyeysanayaa eh, kusuuf buu niyeysanayaa qubeyskeedii markii laga soo reebaan idhi kii suuxa iyo kii qacda ahaa labadaasi marka ay qubaysanayaan maxay niyeysanayaan baan idhi janaabe inay iska koryeelayaan qubayskoodan waa qubays sunnaa waajib waajib ma aha faslun halkaas sheekh wuxuu dhaafay marka qubayskiibuu ku dhaafay marka qubayska ka dadaalo laga rabaa faslun fi lmasxi cala alkhufayni khufkii in la masaxo khufkii hee in la masaxo shan arrimood buu shiiku inoo sheegi doonaa khufka xukunkiisa shuruuddiisa muddada la masaxayo habka loo masaxayo iyo waxyaabaha jebinaya intaasuu shiikhu inoo sheegi doonaa si kooban buu shiikhu sheegi doonaa shiikhu wuxuu ku yidhi khuf waa garanaysaan xilligii nebigaa la xihan jira haddana waa la xirtaa ayagoo meelahaasa laga keenaa inta badan waddanka si fiican uma yaalaan baa umaleynaya qofku sharabaadada maaha qofku waa barnaamij gaara inta badan hadda balastig buu ka samaysan yahay wax boorso boorso oo kalea weye lugtaa lagashanaya jinyar buu leeyahay lagu xiranayo waa fahamta soomaa qof baa la yidhaahdaa khadka hadaa gelisaan waa arkaysaan midabkiisi suu yahay khadka ku qoraa alkhuf markaa cashar ka baxdaan muuqaalkiisa waa arkaysaan kaas iyo axkaamtiisa iyo sida loo masixi doono iyo bukaali doonaa sheikh walmasxu masixidii cala khufayni la masaxayey jaa'isun waa mid bannaan bithalaathati sharaa'ita saddex shardi markii la helo buu ku bannaayay saddex shardi markii la helo ayuu bannaanayaa buu yihi kow an yabtadi'a inuu bilaabo qofkii xiranayay lubsahumaa xirashadii khufeynka inuu bilaabo bacda kamaali tahaarati tahaaradii markuu dhammaystiro xaggana khufeynka soo dhiganaysaa markaad weesadaada dhammaystirato ama haddaad janaaba ka qubaysanayso qubeyskii janaabada aad dhammaystirato inaad xirato waa shardiga koowaad muxuu diidayaa adoo aan qubeyskii ama weesadii dhammaystir inaad xiratid waa fara ku dhacay soo maahan ka warama hadduu lugtii hore markuu dhaqay uu xirto lugtii dambe markuu dhaqayna uu xirto haye ayadu soo caadi maa yaah caadi caadi maa sababto maxay tahay shardigaan aan qabanaya soo bacda kamaal dhammaystiran labada lugood dhammaystirna marka waa in labada lugoodba dhammaystiraa waka shardiga shardi koowaad weeye shardiga labaad waa an yakuunaa waa inay yihiin hufiinka la xiranayo labada lug lagu xiranayo saatirayn kuwa qarinaya kuwa asturaya kuwa gaaraya limaxalli ghaslil fardi waajibkii weesada dhaqideedii la dhaqayay booskay ku ekeed min alqadamayni ee lugaha limaxalli ghaslil fardi faradkii waajibkii weysada soo garamaysaan yaah dhaqideedii booskii ay ku ekeed markii lugaha laga hadlayo yaah waa inuu gaaraa ma garanaysaa ii sheeg khufeynka maxaa laga wadaa yacni khufeynkani waa in intii lugta in la dhaqa ee waajibka ahayd waa inuu gaarayaa maxaa lugta in la dhaqa waajib ahayd yaah ilaa canqowga sooma ahayn ilaa canqowga canqowga waa lagu daraya ilaa canqowga marka ilaa canqowga waa in hee khufeynkii uu qarinaya uu gaaraya shardigaas wa kaasna wa an yakuuna waa inay yihiin saatiriin kuwa asturaya limaxalli ghaslilfardi hee min alqadamayn wa an yakuunaa waa inay yihiin mimaa shay waa inay yihiin khufeynka la xidhanayo yumkinu ay suuragal tahay tataabuculmashyi socodku inuu israaci karo calayhimaa labadaa korkooda wa an yakuunaa waa inay yihiin labada khufeen la xidhanayo yaah mimaa shay waa inay yihiin yumkinu ay suuragal tahay tataawuculmashi socodku inuu israaci karo calayhima korkooda yacni waa inuu yahay shay lagu socon karo waa inay yihiin wixii shay hee lagu socon karo oo qofka aan ka dhacayn dee halaf halafoo aan ka dhacin waa inuu yahay qofkii haysta haye saddexdaas arrimood baa laga rabaa buu shiiku ku yiri raximah allahu tacaala saddexdaa arrimood ayaa laga doonayaa ayagu inay daahir yihiinna waa lagu daraa waxaa xidhanaysa laftigooda hee waa inay daahir yihiin xagga marka afar bay noqonayaan soo maa yah khufeynkii laftigoodii waa inay daahir yihiin ayaguna soo uruuriyo saddexdaa markii la isla helo waxaan leenahay khufkaas waa la xiran karayaa waa la xiran karayaa weeyaan oo waa la masixi karaa ayib wayamsaxu shuruuddii baan hadda ka soo hadalna shuruuddiisi baan soo waranay soo maa wayamsaxu wuu masaxayaa almuqiimu dadkii baa lakala saarayaa hadda dadki waxaa loo qaybanaya laba qaybood qof musaafirah iyo qof negi oo degan wayamsaxu wuu masaxayaa almuqiimu qofkii negi ahaa ee aan musaafirka ahayn wuxuu masaxayaa yowman walaylatan maalin iyo habeen buu masaxayaa labaatan iyo afar saacadood baa laga wadaa buu qofkaasi hee buu qabayaa bahalkaa loo yaqaano ii sheeg khufeynka oo masaxaya walmusaafiru kii musaafirka ahaana halaathata ayaamin saddex maalmood ayuu masaxanayaa bilayaalihinna oo habeenadooda wata saddex maalmood iyo saddex habeen saddex labaatan iyo afar saacadood waa intee toddobaatan iyo laba saac soo maa yah toddobaatan iyo labadaa saacadood buu asnahee qofkaa masaxayaa wey warkaa waa ku dhacay soomaa ah? waaya walmusaafirna wuxuu masaxayaa halaathata ayaamin saddex maalmood bilayaalihinna habeenadoodina la socdaan halkaana waa muddadii la masaxayey goormee muddadu bilaabanaysaa shiikhu wuxuu ku yidhi se lama socotaan ardaye yaah goormee muddadu bilaabanaysaa ma markuu saa u gashtay bay bilaabanaysaa mise marar kaley bilaabanaysaa u fiirso waibtidaa'u lmuddati muddadii bilaabashadeedu waxay ahaanaysaa min xiini goorta yuxdisu uu weesadu ay ka jabto qofkaas weesa jabkaasoo bacda lubsi lkhufayni khufeynkii markii la xirtay gadaasheeda timi waibtidaa'u lmuddati muddadii bilaabashadeedu min xiini yuxdisu mid ka bilaabanaysa weeye min xiini yuxditu markay weesadu ka jabto bay ka bilaabanaysaa weesajabkaas goormu dhacayaa weesajabkaasoo bacda lubsi alkhufayni khufkii markii la xirtay hee bilaabanaya saddex waqti baa jira khufka markii laga hadlayo koo waxaa jira waqtu lubsi waqti la xiranayo khufkii la xiranayo waa waqti waxaa jira waqtulxadati wakti qofkii weysadu ka jabaysa uu qofkii ku xidhay soo laba maa saddex waxaa jira waqtulmasxi wakti ee u bilaabanayso qofkii inuu masaxo saddexa waqti waaye maxaan ku yidhi waqtul waqtul eh, eh, allubsi wa waqtulxadathi eh, wa waqtulmasxi saaka haddaad saaka markii aad weysaysatay sideeddii subaxnimo markaad weysaysatay baad xiratay khufkaagii waqtu lubsi baa la dhahay sideedda subaxnimo markaa waa ku dhacay soomaa yah waxaa la yidhahdaa waqtu lubsi sideeddii subaxnimo weesadii aa ku xiratay waxay kaa jabtay labiyo tobankii duhurnimo markaa waa ku dhacay soomaa labiyo tobanka waxaa la dhahaa waqtu lxadai baa la dhahaa warkaa waa ku dhacay soomaa maxaa la yidhahdaa waqtu lxadath waxaad masaxatay kowdii duhurnimo tusaale ahaan kowdaa duhnumasixidda ama saxatay waxaa la yidhaahdaa waqtulmasxi warka waa ku dhacay soomaa marka shiikhu wuxuu ku yidhi waqtulubsina laga soo bilaabi mayo waqtulmasxina laga soo bilaabi mayo goormay waqtiga ku bilaabanaysaa waqtigaa xadadka ah oo dhexe kan dhexe ayaa lagaaga bilaabayaa buu ku yidhi sheikhu raximah tacaala ayib kaasaa marka tirsanaysa saacaddaa labiyi tobanaad ka bilow waxaa ka bilaabaysaa tobany fourkii labaatan afartii saacad yooman weleele sooma maahayn saacaddaa labiyo toban laga bilaabaya labiyo tobanka labiyo tobankeeda ayuu kaa dhammaanayaa masaxu ee laga bilaabamayo saaka soo xiratay sideediis waxaan laga soo bilaabamayo warkaa waa ku dhacay soomaaan lagana bilaabamayo kowdii warkaas wardhan maah ayib haye dadkii marka hawl baa ku imaan kadha masaladan soo socota si fiican u fiirso fa in masaxa hadduu qofkii masaxay fil xadari asagoo negi ah asagoo aan musaafir ahayn buu masaxay uma kadibna saafara safar buu galay aw amase hee masaxa wuxuu masaxa fi safari asagoo safar ku jira buu masaxay uma kadibna aqaama safarkii buu ka baaqdayoo negi buu iska noqday uu iska nagaaday oo safarkii buu iska joojiyeyba atama labada goorba wuxuu dhammaystirayaa masxa muqiimin qof negi ah oo aan musaafir ahayn hee masaxiis oo ahay intee saac labaatan afar saacadood yooman waleyla adiga adoo aan musaafir ahayn haddaad masaxto kow duhurnimo adoo musaafir ahayn baa masaxtay soo maa yah kadib baa sagaalkii safar gasha waxaan leenahay yooman waleyla xisaabso markaa waa ku dhacay soo maa duhurkii baa safar iska gasha adoo safarkii ku jira baa kowdii duhurnimo masaxatay muxuaha masaxaa masaxatay khufeynkaagii haddaad safarka saa usii wadato oo safarka isaga jidho waxaan leenahay yooman waliya e, saddex maalmood iyo habeenadooda markii aad masaxatay oo aad tagtay baad tiri safarkii waan ka baaqday safarba ma rabaa meesha emerisa tiraahday safarkii waan joojiyey waxaan leenahay saddex laba maalmood kusoo koobso laba maalmood hee kusoo koobso masaxaaga wakaa waaye intaasna inaan isla fahmna waa u malaynaya warkaa waa ku dhacay soomaa qofkii isagoo marka ayib halkaana sheekh wuxuu dhameeyey muddadii masixidda wa wuu burayaa almasxu masixii baa buraya bihalaathati ashyaa saddex arrimood hadday yimaadaan masixii buu burayaa kow bikhalcihimaa inaa iskaba saartaba bikhalcihimaa inaad iskaba siibtayba khufeynkii khufeynk hadaad iska siibtay kuf masxigiina waa buray koo labo wanqidaa'i almuddati muddadii inay kaa dhammaatay maalin habeenkii labaatan afar sac bay kaa dhammaatay saasuu kaaga ekaaday masxigii meesha wuu ka baxayaa iyo wamaa yuujibu algusla iyo wax qubays waajibinaya haddii uu qofkii ku yimaado wax qubays waajibinaya hee qofka hadduu ku yimaado asna maxaan leenahay way ka jabaysaa waxaa loo yaqaana hee maxaa ka jabaya masxigiibaa ka jabaya masxigii ay qabtay adoo soconaya haduu kaa siibto ya maxaan leenahay lugtii masxidii a masaxda way jabtay way kaa dhammaatay oo waa kaa burtay wayse labaad soo bilaabi mayse lugihii baa dhaqanaysaa keliya maxaa dhaqanaysaa lugihii keliyaa dhaqanaysaa wakhtigii baa kaa dhammaaday adoo weyso qaba oo kusoo boorays kusoo soo masaxday baa waktigii kaa dhammaada maxaan leenahay keliya yah iska bixi khufeynkii waktigiis waa dhammaaday haddaartina cusboonaysiisid mar labaa soo xiro warka waa ku dhacay soo maahan adoo qaba ma cusboonaysiin kartid iska bixi kadibna weysadii aad kusoo masaxday khufeynka hee lugaheedii ha ku celin weysadii ee luguhii keliya dhaq warkaa ma ku dhacay lugihii baan dhaqay saxbis wakaa faslun fi tayamumi booraysigii kii hore khufeyn buu ahaa kana waa booraysi shiikhu khufeynkii buu hormariyey maadaama qayb ka mida ah biyo la isticmaalayo soo biyo la isticmaali mayo ilaa iyo dee madaxa masidhis biyaa la isticmaalayaa marka khufeenka wuxuu hormariyey inuu biyihii dabageliyo oo raaciyo weesadii biyaha la isticmaalayay tayamumkiina wuu ku xijiyey muxuu tayamumka kala mid yahay xagga masixidana wuu kala mid yahaa marka maadaama masixidii tayamumkii iyo weesadii ugu dhexeeyay tayamumkuna waa ciid gaara ciid in la isticmaalo wuduuna waa biyo in la isticmaalo maxaa udhexeeya markaa khufeynkii khufeynka biy biyihiina waxaa loo soo isticmaalayaa ilaayan wejiga madaxa masixidiisii xaggii lugahana maxaa la sameynayaa masxi baa ku jira marka labadiiba wa isku baabun faslun fi tayamumi booraysigiibuu fasal u yahay tayamum waxaa la yidhahdaa luuqad ahaan luuqadda carabta markii tayamum la fiirinayo alqasdu shay in la aado baa tayamum laga wadaa qasd baa la yidhahda culimmada fiqiguna tayamum waxay u taqaanaa iisaalu turaabin haddaan meel ku qorataan way ku fiicanta tayamum maxaa la yidhahdaa iisaalu turaabin ciid in la gaarsiiyo ciiddaasoo tahuurin daahir ah wax daahirinaysa shuruudiid wax dahiranaysa in la gaarsiiyo bedelan can wuduu'in ciiddaasoo ka magaranaysaa bedelka ah weeso aw guslin ama qubeys bedelka ah aw ghasli cudwin ama xubin dhaqideed bedelka ah bisharaa'ida makhsuusa ayadoo la adeegsanayo ama la isticmaalayo timaamkii shuruudo gaara ayadoo loo eegayo marka maxaan dhahaynaa waa iisaalu turaabin dahuurin iisaalu turaabin dahuurin badalan min wuduu'in aw gasli aw guslin aw gasli cudwin bisharaa'ida makhsuusa xagga marka tacriifka maxaa ka fahamteen booraysigu wuxuu beddel ka noqdaa saddex arrimood kow weeso booraysigu booskii weesada wuu buuxin karaa labo qubeyskii waajibka ahaa iyo kii sunnaha kee tahayba booskii qubeyskana booraysigu wuu buuxin karaa saddex xubin in la dhaqa ay waajib ahayd ama weesada dhexdeeda ama qubayskii dhexdiisii laakiinse dhibaato laga magaranaysaa dhib ka imaanaya dhaqideedii booreysigu ayadana waa buuxin karaa marka booreysigu saddexdaas wuu buuxin karaa weeso inuu buuxiyo booskeedii qubays booskeedii inuu buuxiyo iyo iyo xubin hee gaar ah oo in la dhaqo ay ahayd hee in boos meeshii laga dhaqi lahaa la booraysto saddexdaas meelood buu buuxin karaa marka waxaan leenaha waa iisaalu turaabin tahuurin bedelan min wuduu'in aw aw ghaslin aw hee aw ghasli cudwin bisharaa'ida makhsuusa isagoo shuruud gaara la fiirinayo tayamumka marka waa kan shuruud buu leeyahay waaya wa sharaa'idu tayamumi booraysiga shuruudiisu in la booraysto shuruudda magaranaysa ay ku imaanayso hee khamsatu ashyaa waa shan shay shan arrimood ayaa keenaya qofkii inuu booraysto kow wujuudu alcudri cududaar biyihii cududaar biyihiina la isticmaali waayo inuu jiro wujuudu alcudri cududaar biyihii lala isticmaali waayo inuu jiro alcudru xagga marka la joogo oo ku yidhi wujuudulcudri cududaar wuxuu ka wadaa alcajsu can isticmaali ilmaa muxuu ka wadaa cududaarka hadda alcajsu can isticmaalilmaa biyo in la isticmaali waayo ciladaad inay jidho cilada marka maxay ku imaan kadhaa bisafarin safar dartii oo biyuuba waaya isagoo safar ku jiru biyo waaye sokow maa aw amase maradin xanuun dartiibu biyihii la isticmaali waaye marka maxaan ku yidhi wujuudulcudri cududaar inuu jiro biyihii la isticmaali waayo muxuu ku imaanaya marka cududaarkaasi bisafarin safar inuu ku yimaado oo inta badan safarka waxaa dhici kardha in biyo la'aani dhacdo soo bisafarin safar dartii hee inuu ku yimaado safarkii dhexdiisa biyo la waayaba marka safar wuxuu ka wadaa in safarkii dhexdiisa biyo la waayo buu ka wadaa faqdulmaa baa ku jira agga xagga maxaa ku jira faqdulmaa biyo in la waayo safarka dhexdiisa aw amase maradin xanuun inuu jiro qofkii hee uu biyihii la isticmaali waayey wa dukhuulu waqti salaati waktigii salaaduna inuu soo galo salaaddii waktigeedii aan soo gelin waa booraysanayaa lagaa yeelimayo maxaa dhici karabaa nidhi sababtu maxay tahay markay salaaddii waktigeedii soo galo maxaa dhici karaba inuu roob yimaado in hadduu eebba kuu roonaado tug soo dhaco in qolyo biyowaata kusoo agmaraan marka waa la sugaysaa ilaa roob salaaddii ay soo gasho wa talabulmaa'i biyo in la baadigoobo inbiyahee la baadigoobo inbiya la baadigoobo d haddii isleeyahay waa soo helaysaa wey hadduusan ogeynba hadduu isleeyahay alleeleh yaqiinsada inaan biyan soo helaynin dalabku mushkila male laakiinse wa dalabulmaai biyo inuu hee doono haddii uu isleeyahay waa soo helaysaa wa tacaduru isticmaali biyihii inay adkaato isticmaalkeedii ama xanuun dartii buu la isticmaali waayey amase biyihii dhinacii biyaha biyihiioo u jeeday dhinaciisi bahal baaba ka hor fadhiya libaaxaaba hortaaganba maba u dhaqaaqi karaba tacadur istimaal noqon kartaa soo maa biyihii xaggaasay uga muuqdaan laakiinse hee hee bahalla iyo bela ama tuugaaba ag fadhida biyihii oo qofkii usoo dhawaada dilaysa amase hee bahallaaba ka hor fadhiyo libaaxyo iyo dhurwaayaan dhexda ugu jira tacaduru isticmaaliyaa laga wadaa in isticmaalka inuu isticmaala adkaatay wa icwaasuhu in biyihii loo baahday bacda talabi markii la doonay kadib hadduu biyo soo helay in biyihii loo baahday oo yaa u baahanayaan idhi waa soo sheegnaya xayawaan muxtarama smaana soo sheegin biyahan hadduu xayawaan muxtarama u baahdo booreysi waay wa icwaasuhu biyihii in loo baahday bacda talabi markii la raadiyey oo lasoo helay kadib in biyihii loo baahdo wa turaabu daahiru ciid nadiifa in la helo ciiddaasoo lahu wada lahu gubaarun boor leh lahu gubaarun boor leh shiikhu muxuu ku yidhi xaggan shiikhu kitaabtii hore waxaan soo dhigannay asbaab in la sheegay soo maa asbaabu tayamum wax la yidhaahdo maxay asbaabu tayamum kitaabka kusoo dhigannay saddex bay soo maahayn in biyo la waayo in xanuun jiro in loo baahdo biyihii intaa baan soo dhigannay shiikhu hadda asbaabtii shuruuddu dhex geliyey xamarba wuxuu sheegay shiikhu shuruudii tayamumka iyo asbaabta keenaysay waa fahan soomaan hadda marka waa taa kasoo saarnay wujuudulcudri maxaa ku jira laba arrimood baa ku jira wujuudcud maxaa ku macnaynaan idhi wujuudcud macnaheed muxuu yahay soomaaliga yah biyihee biyihii in la helo in la helo cududaar biyihii lala isticmaali waayo marka laba mid buu noqonayaa cududaarkaas in biyaba la waayeba la isticmaalo iyo in hee xanuun jiro biyihii aan lala isticmaali karin waa labadii sabab aan kitaabka kusoo dhiganay faqdulmaa iyo almarad soo maahayn labo mid saddexaad baa jiro ahayd hee kii hore muxuu ahaa ki baahi sooma ahayn wa icwaazuhu wey iyaduna wa icwaazuhu qofkii in loo baahdo biyihii bacda dalibi markii la doonay biyihii kadib warkama ku dhacay halkaana waxaa ku jira sababkii saddexaad intaa kaloo udhexaysa maxaa leenahay shuruudii weeye marka sheikhu wuxuu yihi wujuudu cudri cududaar biyihii lala isticmaali waayey inuu jiro bisafarin safar dartii dartiiyo biyihii in la waayey aw maradin ama xanuun dartii lala isticmaali waayey wa dukhuululwaqti waqtigii salaadu inuu soo galo wa dalabulmaa'i biyo in la baadi goobo wa tacaduru isticmaali biyihii hee isticmaalkood inuu adkaado oo see u adkaanayaa in dee cid kaa hor istaagto oo bahalla iyo ama tuuga ka hor istaagto wa icwaasuhu in biyihii loo baahday bacda dalabi markii la doonay kadib oo lasoo helay tusaale ahaane iyo waturaabu daahiru ciid nadiifa oo wax dahiranaysa in lasoo helo taasoo lahu qubaarun boor leh fa in khaaladahu ciiddii hadday dhex gasho jisun jisun hadday dhex gasho nuurad hadday dhex gasho waxyaabaha burjukooyinka laga sameeya ama nuuradii caadiga ahayd hadday dhex gasho ma garanaysaa ciiddii caadiga ahayd aw ramlun amase hee quruurux uu yahay aan boorba lahayn lam yujzi ma gudayso weeye ciiddaasi ciiddaasi hee ciiddaasi ciid lagu booraysan karo ma aha ramligu marka waa quruurux aan boor lahayn waaya intaa markii lasoo helay waxaan isugu imaanaynaa marka faraa'idiisii wa faraa'iduhu booraysiga arkaantiisu faraa'idada arkaan baa ku sheegnaa arkaantiisu arbacatu ashyaa waa afar shay afar shay baa layska rabaa markii la booraysanayo waa kitaabkii aan soo dhiganayna shan buu ahaa idinkaa igu dari doono markaan sheego anniyatu in la niyeysto maxaa la niyeysanayaa in salaad lagu banaysanayo in salaad lagu tukanayo ha in la niyeysto booraysi in la niyeysto oo kale tusaale ahaan wa masxulwajhi wejigii masixidiisii wa masxul labadii gacmood in la masaxo maca almirfiqayni ilaa suxullada la geenayo waataan soo sheegnay sida loo masaxayo haddaa caada u masaxdinna cid mushkila ma leh laakiinse habkii lagu masaxayna waa soo sheegnay wa tartiibu in la kala hormariyo wejigii iyo gacmihii wejiga la masaxo gacmihiina lagu xejiyo hal xabbaa jirta meel xabaddaa sheega naqlu turaabi ciiddii in la soo raro shan buu kaga dhigaya sheekhu raximallahu tacaala waa kukaa waxaan waana saas kuu wadataa waa inaa hee kitaabtaa fiqiga la sheegaya waxa weeye inaa waxa isku soo wadato oo aad isku soo habaysato ayagaa isdhalaya masalada cusub oo aadan garanayn waxaa ku fahmin karaa tii hore aad soo sugtay warkaa waa ku dhacay soomaa waaya qof marka inuu masaxo wejigii wejigiina sidii wejiga la masaxayaana waa wejigii la dhaqayay intii la dhaqaya wejiga in la masaxo biyaha la gaarsiiyo wey gacantii intii la dhaqayana waa in biyihii la gaarsiiyo waa in booreysigii la gaarsiiya warka waa ku dhacay soomaa wa sunanuhu sunnooyinkiisa tayamumka sunnooyinkiisu halaathatu ashyaa saddex shay wey kow attasmiya qofku inuu bismilla yidhaahdo markuu booreystay booreysiga dhexdiisa hadduu soo xasuusto wuu dhihi karaa bismillah asagoo booreysigii dhameeye hadduu soo xasuusto bismilla lagama rabo maxaa yeelay shaqadii bismilla loogu talagalayba hee wayba dhammaatayba wa taqdiimul yumnaa midigtii inuu ka hormariyo calal yusraa hee bidixdii inuu ka hormariyo oo sidii wa sidoo kale weyaano labada kii aad masaxday salaad tiimku waa ansaxaya laakiinse maxaa fiican midigta in hee in la masaxo marka hore waaya waalmuwaalaatu in la xiriiriyo inhee in la xiriiriyo in la xiriiriyo hadduu eebba ku ronaado tayamumkii oo muwaalada soo dhiganay weysadaan kusoo dhiganay muwaalaadka waaladii midka yubtilu burinaya qofkii wuu booraystay booraysi baa u xiran yaa maxaa ka burinaya booraysigaas waaladii midka yubtilu burinaya atayamumu booreysiga burinaya alaaatu ashyaa saddex shay saddex shay baa booreysiga burinaysa kow maa yubdilu wixii burinayey alwuduu'a weesada wixii weese burinayey booreysina waa burinayaan maxaa weesada burinayey maxaa wixii weesada burinayey intee ahaayeen yah toddoba ahaayeen afar bay ahaayeen rag baan la socon waxyaabay weesada burinaya afar bay ahaayeen soo ahayn afarta haddii qofkii ku timaado booreystay ayaduna booreysi wuu ka jabayaa afartii in la qabto wey labo wa ru'yatulmaai biyo inuu arkay inuu biyanaha saaray fii hayri waqti salaati salaadii waqtigeedii waqti aan ahayn yacni salaadii salaadii asagoo ku jira baa laga wadaa maaha salaad waqti markii horeba salaadii shardigan fiiri wa ru'yatulmaa'i biyo inuu indhaha saaray fii kayri waqti salaa salaada waqtigeedii waxaan isagoo ah, aan ku jirin maxaa ku jiray shuruudda tayamumka in la booraysta hee waqti salaamku soo galo halkana muxuu leeyahay waa in qofkii uu biyo arkaa waqtigii salaadu aan la gaarin marka waqti aan la gaarin waxaa laga wadaa maaha waqtigii salaadu inay soo gashay waxaa laga wadaa asagoo aan salaada ku jirin maxaa laga wadaa asagoo aan salaada ku jirin asagoo salaada ku jira hadduu biyo arko wesadaas inuu wato ayaa u banaan salaadiisa warka waa ku dhacay soomaahan inuu wato ayaa u banaan markuu shuruuddii ta imika buuxiyey de laakiinse asagoo aan salaadii gelin laakiinse booraystay hadduu arko biyihii waxaan leenahay hee booraysigii saasuu ku jabayba marba hadduu yidhi inuu arkay keliyana maahan kitaabkan waxaan kusoo dhiganay tawahum hadduu ismoodsiiyoba alleleh biyaa heli karta hadduu isdhaho booraysigii meeye waa dhaqaajiya booraysigaas uguna warkaa waa ku dhacay soomaa wakaa waridatu qofkii inuu gaaloobo ilaaha naga badbaadiye kii asagoo booraystay diintii ka baxay kadibna soo galay diintii waxaana booraysiga hore tegiyey bi cusub la imow warkaa waa ku dhacay soomaa waladii midka yubtilu wakaa mas'alo cusub buu shiikhu kii horaan kusoo dhigan baxan hegeli doonaa qofkii la kabay see u booraysanayaa buu ka hadli doonaa shiikhu wa saaxibu ljabaa'iri jabaa'ir jabiira waa kabniinka kabniinka qofkii la kabay wa saaxibuuljabaa'iri kii kabniinka u saaxiibka ahaa yamsaxu calayhaa kabkii buu masaxayaa wayatayamamu wuuna booraysanayaa walaa wa yusallii wuuna tukanayaa walaa icaadata calayhi salaadaana soo celin mayo in kaana waa hadduu ahaa wadacahaa mid ladhig mid lagu kabay kabniinka calaa tuhurin asagoo daahira ah qofkii kabniinka qabay laba mid waaye kitaabta waaweynna waa ku tegi doonaa hadda waa dulmarina keliya qofkii la kabay qofkii horta dhaawicuu gaaray baan kasoo bilaabana qofkii dhaawicuu gaaray waa laba midkood in meeshii la kabay iyo in meeshii aysan kabnayn in meeshii lakab la saaray waa masalo iyo inaan la kabin meesha iska haawanayso dhaawici iska muuqdo saa soomaa hadday meeshii haawanayso dhaawacuu muuqdo laba arrimood buu samaynayaa weysadiisi buu soo dhammaystirayaa weysadiisi wuu soo wadanayaa meeshii dhaawacu ku yaalay markuu soo gaaro wuu booraysanayaa markii meeshii dhaawacu tusaaleahaan dhaawacu xaggaa ka soo gaaray tusaaleahaan halkaas soo weysa maa xaggaas xagga hadduu dhaawacu kaga yaalo dhaawacu uu feedan yahay wejiguu soo dhaqayaa soo gacmii lama soo gaarin yaah gacantii wuxuu dhaqayaa intaa saxiixa ah intaa kale oo saxiixa ah uu dhaqayaa intii dhagaxa ma soo reebin yah dhaafi mayo intaa markuu labadaa meelood dhaqo wuu booraysanayaa booraysi wuu soo dhexgelinayaa booraysi waa taqaanaa xagee laga booraystaa ijigiiyo gacmaa markuu booraysto ayuu sii wadayaa gacantii dhaqideedii tii kala dhaqideedii iyo masixii iyo lugihii waa qofkii meesha eesan hee aysan kabnayn warkaa waa ku dhacay soomaa haddii kabay saaran yahay shaqo saddexaad baa loogu darayaa kabkii inuu masaxo warkaa waa ku dhacay soomaa kabkii inuu inuu masaxo marka qofkii kabnin uusan saarnayn laba shaqaa sugaysa inuu weysadii biyaha isticmaalo intii caafimaadka qabtay meeshii magaranaysaa xanuunka ahayd markuu marayana hee inuu booraysto haddii meeshu kaban tahayna oo kabniin saaran yahayna waxaa loogu darayaa kabniinkii dushiisa inuu hee inuu masaxo booraysto kadibna waasasii dhammaystiro warkabaa ku dhacay soomaa hadduu qubaysanayo qubays janaabaha ku jirayna waa la mid oo intuusan qubaysan buu soo booraysanayaa kadib markuu qubaysto uu ka ilaalinayaa intii magaranaysaa isoo qabo intii duubnayd biyaha wuu ka ilaalinaya haddii biya intii duubnayd taabtaan khatar weeye shikhu intaasuu kuu sheegay wuxuu saaxibuljabaaili qofkii kabniinka u saaxiibka ahaa yamsaxu calayha kabidii buu masaxayaa maxaa ka horeeya maxaa ka horeeya inuu intii kale inuu soo dhaqay dee inuu intii kale soo dhaqaa ka horeysa intii kale markuu soo dhaqo oo meeshii kabneed uu soo gaaro muxuu samaynayaa meeshii kabneed buu masaxayaa koow haye kadibna isagoo aan dhaafin meeshii kamnayd buu haddana booraysanayaa soo laba maah kadibna wayusallii saasuu kusii tukanayaa walaa icaadata caleyh soona celimayo in kaana wadacaha kabniinka haddii la saaray meesha calaa tuhrin asagoo daahir ah asagoo daahirnimo qaba xaggaasna sheekh wuxuu ku dhaafay ii sheeg timiiradiibuu ku dhaafay qofka haddii la kabo meeshiina kabniin saaran yahay saddex shaqaa laga raabaan kow hadduu weeseysanayo inuu weesadii soo dhama soo bilaabo meeshii kabka ay saarnayd markuu marayo hee inta caafimaad qabtay inuu dhaqo meeshii kabniinkana uu dusha ka masaxo kadibna hee uu booraysto kadibna waa uu sii wado warkaabaa ku dhacay soomaa intaana waa intaas wayatayamamu wuu booraysanayaa qofkii likulli fariidatin waajib walba buu u booreysanayaa wayatayamamu qofkii wuu booraysanayaa likulli fariidatin waajib walba buu booraysanaya hadda xaggan wuxuu ka hadlayaa masale ah weesadu waraysigu si dhammaystiran miyuu booskii weysada u joogaa sooma dhici karta qofka saakinta soo weysaystay hasoo weysan weysado ka jabin inuu cishaha ku tukado weysadii saaka sooma dhici kardho waa suuragal haddaysan weysada ka jabin saaka hatuu soo weysaystay ilaa iyo maqribkii haddaysan weysado ka jabin salaad subax duhur casar maqrib inta buu ku tukan karaa booraysigu sidaas miyaa maya buu yidhi boorasku waa ka daciifsan yahay weysada boorasku weysada hee waa ka daciifsan yahay maxaa laga rabaa asaga wayatayamamu asagu wuu u booraysanayaa likulli fariidatin waajib walba duhurka booraysi gaara casarka booraysi gaara maqribka booreysi gaara cishaha booraysi gaara hadduu tusaale ahaan salaaddii duhur iyo casar jamcinaya isagoo musaafirah muxuu samaynayaa duhurkii wuu booreysanayaa wuu ku tukanayaa casarkiina wuu booraysanayaa wuu tukanayaa hal booraysi laba waajiba ma qaadan karo laakiinse hal booraysi shiikhu wuu soo wadaa muxuu ku yidhi wa yusallii wuuse ku tukan karaa bitayamumin waaxidin hal booraysi wuxuu ku tukan karaa maa shaaa wuxuu doono oo min annawaafili sunnooyin ah wuxuu doono sunnaa uu ku tukan karaa amaa wixii waajib ahee maya wey kuma kuma hadduu eebba ku roonada hee kuma eh, kuma tukan karayo halkaas noogu joojiyey hada bilahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wala alihi w ajmaciin